alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbih wman ihtada bihudahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu ayuha alikhwa waxa ay noogu dambeysay darsigeenii uu mualifku kaga waramay raximah llah eh, xafidahu llah eh, xadiiska musnadka ah iyo tacriifkiisa ee eh, uu ku daray lafdiga musnad ilaaqyada ama qaababka ay u isticmaalaan muxadisiintu soo ma musnad in qaabab saddexa ah oo kala duwan aqwaasha ahlulcilmiga marka laysku minguuriyo ama lasoo khulaaseeyo in loo isticmaalo ayuu mualifku inoo sheegay <clears throat> waxa uu yidhi mualifku almawquuf markuu mualifku sheegay marfuuc iyo tacriifkiisa iyo alfaadda marfuuca loo adeegsado uu sheegay musnadka iyo tacriifkiisa ayaa waxa uu sheegayaa mowquufka waxaanaynu nidhi sidaynu ku sheegnay marar horaba majaalisteenna xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la qaybinayo ama afhaamta loo soo dhaweynayo waxaa la qaybiyaa iyadoo marba dhinac laga eegayo iyadoo marba shay mucayana loo eegayo mar waxaa la qaybiyaa xadiiska mar waxaa la qaybiyaa xagga inuu inuu saxiix yahay iyo inaanu hayn ama inuu xujo yahay iyo inaanu hayn ama haddaynu si kale u cabirno min xayثu اlqabuul wاlradd min xayثu الصxa wالضacf min xayثu alاxtijaaj wacadam اlاxtijaaji bihi markaasi ji waxaa loo qaybiyaa xadiid saxiixa iyo mid daciifa soo ma ama xadiid haabita iyo mid hayr haabita ama xadiis muxtajun bihi la xujaysanayo iyo xadiis laa yuxtaju bihi waadix ikhwaan ayib mar kale jiho kale la iska taagaayo waxaa loo qaybiyaa xadiidkan waxaa loo qaybiyaa dariiqa uu inagu soo gaadhay marka la eegayo haddana qaab kalaa loo qaybiya oo mar waxaa loo markaana waxaa loo qaybiyaa mutawaatir ama ama axaad waa marka loo eegayo sidii uu inagu soo gaaray amaba uu inoogu yimi xagga inuu duruq fara badan leeyahay in cid badani warisay inaan cid badani warinin xaggaana markaana waa la qaybiya mar kale waa la qaybiya xadiiska waxaa la qaybiyaa bictibaari maa yantahi ilayhi lisnaad iyadoo la eegayo shayga sanadku uu ku dhammaanayo xadiiskan xadiiskii sanadkan la sheegay shayga lagu soo naqlinayo ma nebigaan laga soo naqlinayaa ma saxaabaa laga soo naqlinayaa ma cidaan saxaabo iyo nebiga midna ahayn baa laga soo naqlinayaa markaana waa loo qaybiya waxaa la qaybiya loo qaybiyaa marfuuc iyo mawquuf iyo iyo iyo maqtuuc ayib mar kale waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegaayo maxay xadiiskani ma xadiis caaliyaba ma xadiis naazilaba maaragta iyadoo loo eegayo xadiiska ruwaadda warisay iyo cadadka lagu wariyey biictibaari sifatin mucayana macaaliba mise waa naazil waadix ikhwaan mar kale waa la qaybiyaa waxaa loo eegaa ma xadiiskani ma mansuukhba mise waa muxkam maaragta lagu camal falaya waa camalfalkiisu weli baaqi ma yahay ya mise xukunkiisa waa la naskhiyey oo waa la waa la bedelay walowba walowba saxiix ba ahaadee halkaa maxaa ka soo baxay qad yakunu xadiiu min xadiisi rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam صaxiixan wa haabita walakinahu laa yajuuzu alcamalu bihi likownihi likownihi nusik waadix ya ikhwaan likownihi in rufica xukmuhu wanusik oo dee axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiis mansuukaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a ah qaar aayaadka qur-aankana waxaa ka mid a ah qaar mansuukhun xukman haabit lafdan soo ma wa qiraa'atan nacam mar kale waa la qaybiyaa xadiiska waxaa loo qaybiyaa xadiiskani maxaadiis saalim min almucaarada ba mise axaadiis kale iska hor yimaadeen fi daahir oo wuxuu u baahan yahy in la jamciyo maxaa la dhaha markaana mukhtalafu lxadiis marka maxay ahlulcilmigu ictibaaraadkaa kala duwan u sheegeen ya ma balaash beh la waxaa loo sheegay taqriib litaqriib ilafhaam si cilmiga loogu soo dhaweeyo afhaamta dadka daarisiinta ah aragtaad ha marka hays odhanin oo nin muxadisiin hadalkoodu idiraab badana mar xadiiskiiba qaybanayaanoo sidan bay ka dhigaan mar kale qaybanayano sidan bay ka dhigaan marka may iskama hor imanayso a iskama hor imanaysee marba meelba marba dhinac baa la iska taagaya xadiiskii si waana la qaybinayaa si aad u fahanto oo fahamkeedu u fududaado sheekh wuxu yhi almawquufu mawquufkii marka mawquufki iyo marfuucu waa taqsiim waa anwaacu lxadiis bictibaari esh bictibaari maa yudaafu ilayhi soo ma bictibaari man yudaafu ilayh huwa xadiiska mawquufkaay almawquuf waa ism mafcuul soo ma waa kii la joojiyey oo maxaa laga joojiyey waxaa laga joojiyey can rafci in nebiga loo rafciyo oo xaggee lagu joojiyey saxaabigaa lagu joojiyey sidaas wey man wad ikhwaan waayo xadiiska dee nebi maxamed baa yidhi la yidhi ee nebiga laga soo naqlinayo ee rasuulka sala allahu alay wasalam warkiisiiya iyo xadiiska saxaabiga laga soo naqlinaya saxaabi saxaabadiisa kamid laga soo naqlinaya hal yastawiyaani ma ismayin maya hay huwa xadiiska mawquufka maa udifa kii loo idaafeeyey weeye ila saxaabiyi saxaabiga loo idaafe huwa isagu maa shay weeyaan oo udifa loo idaafeeyey loo tiiriyey ila saxaabiyi saxaabiga loo tiiriyey oo min qowlin hadala aw ficlin ficila aw wasfin sifaa wa sawaaun waxaa isku mida kaana ahaya xadiiskaasi muttasilan mid muttasila aw munqaican ama mid munqaico inqiac sanadkiisa ku sugan yihi wa sawaaun waxaa isku mida kaana arijaalu raggu ahaaye ragga sanadku cuduulan ahaayeen kuwa wargaleenna ah daabidiina waxa weyaan waxa weeyaan eh, xadiiskooda xifdisan aw lam yakun amayaanu yaanu ahan waa sidaas weeye xadiiska mawquufkaa waa wixii loo tiiriyo saxaabada rasul sal allah alay wasalam ama qowl ha ahaado hadal ay yidhaahdeen ama ficil ay sameeyeen ridwaan ullaahi tacaala calayhim ama sifo waxa weeyaan uu saxaabigu leeyahay ama sifo saxaabiguu leeyahay marka sidaas ayaa waxaa la xadiiskaas ayaa la idhaha mawquuf muxuu yihi saaxib اlbayquniya mm. wma udifa linabi اmarfuucu wama litaabicin huwa lmaqطuucu eh, markuu mawquufka sheegaya muxuu yihi wma adaftahu ilى asxaabi min qawlin wa ficlin fahuwa mawquufu zukin hahe mawquuf baa lagu ogaaday bu ui xadiiska mawquufkaa ah marka waa wax kasta oo aqwaashii nebiga aqwaashii saxaabada radi allahu tacaala canhum ah ama fici afcaashii saxaabadu nebigu sala allahu calayh wasalam ay sameeyeen ah waay ama wasfi saxaabigaasi uu leeyahay ah waxaa la yidhaahdaa mawquuf muxuu sheekhu ugu dari waayey ama taqriir ah taqriir wuxuu saxaabigu qiray maxaa loogu dari waayey taqriirka shay dhacay qiridda la qiraa xujanimo inuu xujo noqdaa waxay ku khaas tahay maxay nebiga calayh isalaatu wasalaam marka sheekhu halkan saasoo awasuu ah nagu daayay xadiiska mawquufkaa shardi ma tahay inuu mutasil noqdo mise waxaynu eegeynaa uun cidda loo tiriyey shayga lasoo naqliyey xadiiska mawquufkaa shardi maaha inuu mutasil noqdo qad yakunu muttasilan waqad yakunu keyr muttasil waqad yakunu munqaican inagu waxaynu eegaynaa xadiiska matniga lasoo naqliyey ma saaabi saxaabi ma loo tiiriyo ha marka ama mutasil ha noqdo ama munqatic ha noqdo ama musnad ha noqdo ya mawquuf baynu inagu ku sheegaynaa fi kuli axwaal kalado hadal saxaabiya maalan saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama cabdillahi bn cumar khadaab waaa waxaa ka sugan inuu yihi kullu bidcatin dalaala wain ra'aaha annaasu xasana bidco kastaa waa baadi walow dadku walow dadku wanaagba ha u arkaan hadalkaa maxaynu leenahay hadalkaasi waa mawquuf laakiin waa mawquufun habata can hada asaxaabi biisnaadin saxiix ma aragtaa waay waxaa la mid ah haddii taabiciinta qof ka midi uu yidhaahdo haddii taabiciinta qof ka midi uu yidhaahdo saxaabi hebel baan la kulmay ama wax weydiiyey oo sidaa iyo sidaas ayuu igu yidhi sidaa iyo sidaas ayuu igu yidhi ama saxaabi hebel baan arkay oo samaynaya sidaa hada mawquuf ayda ayuha اlkhwa waadix waa hagaag waxa uu ku yidhi taabicigu saxaabiga hebel la yidhaahdaa muu samayn jirin sidaa iyo ama maalan muu afuri jirin cabdullahi bin cumar khadaab muu afuri jirin muu afuri jirin ilaa in qof masaakiinta kamidii uu la afuro mooyaane hada alficlu waa mawquuf soo ma waay hal shay baa muhima ah inaad fahanto xadiiska mawquufkaa lama shardiyo inuu mar walba mutasil noqdo qad yakunu mutasila qad yakunu munqaican qad yakunu saxiixan qad yakunu daciifan rijaashiisa qad yakunu qad yakunuuna cudulan daabidiin waqad yakunuuna mutakalimiin qad yakunu mutakaliman fiihim waahay halkan haddaba masale kale ku sheegaya shekhu mawquuf cidaan saxaabi ahayn ma loo isticmaalaa intaanan masaladaa sheegin waxaan sheegayaa xadiiska mawquufka xagga laga helaa imika haddaad su-aal dhexdiina isweydiisaan tana marfuuca ee nebiga loo rafciya xaggee laga helaya de kutub kutub baad garanaysaa laga helayo soo ma nacam laakiin axaadiista mawquufka ah xaggee laga helaya aimada qeyb baa ururisay axaadiista mawquufaadkii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaana meelaha ugu mawaadinta ugu waaweyn ee laga helo ka mid a kutubta musanafaadka la yidhaahdo sida musanaf cabdirazaaq musanaf cabdirazaaq ibnu hamaam asancaani iyo musanaf abubakar ibnu abi shayba maaragta waxaa kamid a sunanka bayhaqi eh, kutub badan aathaar badan oo aathaartii saxaabada radi allahu tacaala canhum ayaa ku taalla kutub kale oo axaadiista marfuuca ay ku taallo oo iyana aathaar mawquufa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam laga soo naqliyey ay ku yaallaanna waa jiraan waay waxaa daba isweydiin leh mararka qaarkood baa aada arkaysaa iyagoo ahlulcilmigu isticmaalaya mawquuf ma loo isticmaali karaa waxaan sa waxaan saxaabi lahayn haahey waa loo isticmaali karaa oo taabiciintoo kale ayaad arkaysaa ahlulcilmigu iyagoo u isticmaalaya mararka qaarkood lafdigii waqfiga lakiin markaa waa la qayda haddii laakiin mawquuf la ilaaqo oo la idhaa athar mawquufa saa kusoo aroray macnaheedu waa mawquufun can saxaaba ama mawquufun cala saxaaba ma aragta haddii la doonayo cidaan saxaabo ahayn in mawquufnimo wax loogu tiriyo la dhaa waxaasi ciddaasay ku kooban yihiin taabiciin ama taabicu taabiciin waa la qeydaa oo waxaa la yidhahdaa maalan ya waqafahu fulanu cala الzuhri ama waa mawquufun min kalaami saciid ibnu musayib waa la qayda oo cidduu mawquufka ku yahay ee aan saxaabada ahayn baa maga la magac dhab ah ma aragtaad muxuu kugu yihi sheekh mara wayustacmalu waa la isticmaalaa fii gayrihim saxaabada cid aan ahayn wayustacmalu waa la isticmaalaa lafdigii mawquuf ahaa iyo waxyaabaha la midkaa waa la isticmaalaa lafdiga mawquufa iyo wixii laga dhambalo fii kayrihim saxaabada keyrkood baa loo isticmaalaa sida taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo aimada kaleba muqayadan xaaloyay mid la dabray oo la magac dhabay qofka lagu qofkaasu mawquuf ku yahay baa la odhanaya waa la magacdhabaya fa yuqaalu waxaa la odhanaya waqafahu fulanu cala zuhriyi raawiga fulan la ydhaa maala waxa la odhanaya waqafahu fulanu macmar ibnu raashid baa xadiiskaa wuxuu ku waqfiyey ama yiid yunus ibnu yaziid alayli baa xadiiskaa wuxuu ku waqfiyey ama malik ibnu anas ba xadiiska wuxuu ku waqfiyey cala zuhriyi sheekhoodii zuhri ahaa iyo wanaxwi waxa lamida ah la odhanaya waa mawquufun cala zuhri baa la odhanaya waa la qaydaya marka marka mawquuf loo isticmaalayo iyo wixii laga dhambalay cidaan saxaabo ahayn cidda la leeyahay hadalkaasi iyagu ku joogaa waa la magac dhabaya intaas sooma cadda maxaa meesha ka soo baxay haddii marfuuc la idlaaqo waxa sida aynu u garanayno inuu marfuuc looga jeedo waa xadiis nebi ayaa mawquuf haddii la idlaaqana sida sawaabka ay tahay in looga jeedo waa hadal saxaabi maaragta hadda haddii mawquuf looga jeedo hadal aanu saxaabi lahayn waa la qaydaya qofkaa waa la magac dhabaya loo jeeda intaas waadix maanta hadallada noocani macnay ku dhisan yihin hadhowbaad hadhowbaad haddaad sidan u fahanto ayaa hadalku uu ku toosaya maalan nin baa hadlo markaas wuxuu yidhi aathaar mawquufa ayaa warkaasi lagu sheegay oo ay ku soo aroortay saasuu kugu yiri warkaa warkaasi waa sidaasoo saasuu xujo ku yihi hadhawaad aaaartii dabagashayoo adigoo isle waa aaaar saxaabi ayaa waxaa soo baxday ina aahaartaasi dhammaanteed tahay aahaar xaggee ka timi aahaar taabiciin inay tahy dee ninkaa waynu qabsanayna waxaanu dadka hadalka aad ku tiri sax maaha lianna alahar idaa udliq haddii ma shaygaasi waa mawquuf haddii la ilaaqo oo aan la qaydin oo aan la dabrin qaydku waa dabar sooma aan la dabrin waxa uu ku dhacayaa inuu yahay min qowli saxaaba sida marfuuc marka aan la ilaaqin ugu dhacayo inuu yahay min qowli man min qowli annabiy sala allahu alayhi wasalam waay nacam ahlulcilmiga markaa ilaaqaadka isticmaalaan waa inaad fahamtaa haddii aad aragto muxadisiintoo leh dakarahu waqad dakara saaxibu saaxib lfathi hada maala haddaad aragto ibnu iyadoo la leeyahay wahada madkuuru fi lfathi ya ama dakarahu saaxib lfathi muxadiiin iyaday leeyihiin waa ayu saaxib lfathi a waa ibnu xajar alcasqalaani hada madkuuru fi lfatxi baa lagu uri fatxigu ku yaallaa fatxigu waa fatxu lbaari sharxu esh saxiix lbukhaari waa waray muxadiiin isla ogyihiin ama ilaaqa isla yaqaanaan haddii nin nin caalimo naxwaha dee raggii ku tegey kamidii uu intuu kitaab alife ihaaho waqad dukira hada fi lkitaab ama wahada madku wahada qararahu saaxibu lkitaab ninkii saaxibulkitaab la odhan jiray warkaas sidaa u qariray yuu ujeedaa kitaabku ujeeda maay kitaabu sibawey marka hadhow dad dad kitaabka qor-aan umalaysa de waa isku dabaqaysaa hadiy ninkaas maaragta marka ilaaqaadka waa inaad waa inaad fahanto wacinda fuqahaai khuraasaana halkan sheekhu maslo kale ka sheegaya maslada kale ka shegay waxa weeye mawquuf iyo ahar ma kala duwan yihi horta hal mid baan kuu sheegayaaye aqwaasha saxaabada aathaarna waa loo isticmaala waxyaaba magacanta culimadu ay aqwaasha saxaabada u isticmaalaan waxaa la yidhahdaa aathaarna waa la yidhaha alaathar can isaxaaba sheekh halkan da war buu ku sheegay wuxuu ku yuri wacinda fuqahaai khuraasaana khuraasaan fuqahadeeda wadanka khuraasaan la yidhaahdo beledka khuraasaan la yidhaahdo fuqahadooda waxaa agtooda tasmiyatulmawquufi xadiiskii mawquufkaa ah inay ku magacaabaan bilaahari ahar inay ku magacaabaan wlmarfuuci xadiiskii nebiga loo rafciyana waxay ku magacaabayaan bilkhabari khabar ayay ku magacaabayaan niman reer khuraasaan la yidhaahdo oo culimo ah nimankaasina in badanoo kamidii waa shawaafic soo maaha nimankaasi waxay u waxay kala farqinayaan kabar iyo aar waxay kala farqinayaan khabar iyo ahar oo waxay leeyiin khabar waxaa la dhaha wixii nebiga loo rafciyey aharna waxaa la dhaha wixii aan nebiga loo rafcinna saxaabo laga sheegay inaad sidaa u fahamto inay saa u kala yaqaanaan dee ha dhowto inaad kutubtoodii iyo warkoodii fahamta bay kugu saacidaysaa waxaa kale kugu saacidaysaa hadhow nin muxadid oo le wahada wahada ruwiya an wahada habata biaahaarin wahada almru haabitun bilaathaar hadduu reer khuraasaan yahay inuu aaaarta uga jeedo alaaaru esh can asaxaaba ayaad fahmaysa markaba saas marka ahlu khuraasaan khabar iyo aar bay kala farqinayaan waxay leeyahay khabarkuna waa wixii nebiga loo rafciyey ayaa loo isticmaalayaa aharkuna wixii saxaabada loo istimaaloo loo tiiriyey muxadisiinta intooda badanna warkoodu waa kan soo socda wa cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda kullu haada kaa dhammaantii yusama aaaran baa lagu magacaaba muxadisiinta badankooda waxay leeyihiin waxay leeyihin muxadidiintu ahar xadiiskii nebigana waa lagu ilaaqi karaa xadiiskii ama ama mawquufkii saxaabada laga soo wariyeyna waa lagu ilaaqi karaa walihaada culimo badan ayaa marka ay sheegayaan masaaisha wixii loo daliishaday ayay waxay odhanayaan arrintaa waxaa loo daliishaday waxa weeyaan aayad qur-aanah wa biaahaarin saxiixatin can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama wa can saxaabatihi ilkiraam marka lafda ahar maxay u isticmaalayaan iyagu macnihii caamka ahaa oo inuu ahar soo wada gelayo wixii nebiga laga wariyey iyo wixii saxaabada laga wariyeyba walaktharu sida aarkaa sida badanina fi listicmaali isticmaalka sida ku badanna ilaaqu lahari cala lmawquufi waa in aar marka la isticmaalayo mawquuf looga jeedo ilaaqu lahari lafdiga ahara in lagu ilaaqa cala lmawquufi axaadiistii mawquufka ahayd iyo wlmaqtuuci kuwii maqtuuca wixii saxaaba ama taabiciin laga wariyey ayaa culimada intooda badani ay u isticmaalaan ahar ama aahaar ay u isticmaalaan lakiin waad arki kartaa culimo ahar u isticmaalaysa macnihii caamka ahaa khulaasatlkalaam waa maxay ahar lafdiga ahar macno caama oo xadiiskii marfuuca iyo mawquufkuba soo gelaya waa loo isticmaala o culimada muxadisiinta in badan oo kamidii waxay ahar u isticmaalaan mararka qaarkood ama inta badanba xagga isticmaalka mawquufka saxaabi laga soo naqliyey iyo maqtuuca taabiciin laga soo naqliyey iyana waa warcad culamo reer khuraasaanina aarka waxayba ku gaar yeelaan wixii mawquufa khabarkana waxay ku gaar yeelaan wixii marfuuca jamiil sooma intaas kullu haadaa inaad fahantaa waxbay kaa saacidi doontaa marka aad aqwaasha culimada aada akrinayso ee aad fahmayso waay almawquufu lafdan walow xukmu marfuuc halkan sheekhu wuxuu ka sheegayaa masalo masaaisha fi hada alcilmi wa fi hada albaaqi muhimaadka ka mid a ah oo waa maxay waxaynu qareernay in xadiis kasta xadiiska marfuuca xadiiska nebiga loo wixii nebiga loo tiiriyo inuu marfuuc yahay hadduu ansaxana oo uu saxiix haabita noqdana oo uu inqiaac iyo cilo dacfi ka ka ka baxsadana uu saxiix iyo xuja yahay soo ma marfuuci waxaan kale aynu qareernay xadii aqwaasha saxaabada iyo afcaashooda iyo wixii laga soo naqliyo saxaabada in loo yaqaano mawquuf mawquufkaasi in lagu ilaaqi karo mararka qaarkood lafdu ahar in lagu ilaaqo wixii saxaabada laga soo naqliyey haddaba mawquufkaasi xujo ma yahay aqwaalu saxaabati xujo ma tahay mise xujo ma aha halkan sheekhu kagama warabin khulaasadeeduna waxay tahay qowlka saxaabigu inuu xujo yahay waa la ysku khilaafsan yahay laakiin qowlka saxaabigu hadduu saddex shardi koobsado oo markaynu soo khulaasa hadduu saddex shardi koobsado saddexdaa shardi markuu koobsado waa xujo qowl saxaabi xujat calى اlasax maa lam yukhaalif milahu famaa rajax hadaad beytkaa qoratana kama si fiican qowl saxaabi xujat calى اlasax qowl saxaabi xujatun cala alasax maa lam yukhaalif milahu famaa rajax qowl الصaxaabi xujaة calى اlaصx ma lam yukhaalif milahu faesh famaa rajax waay macnaheedu waxa wey markaynu khulaasayno aqwaasha saxaabada ahlulcilmi waxay dhahen saddex shardi haddii laga helo waa xujo qowlka saxaabigu marka uu ansaxo u fiirsa hadalkaas marka uu ansaxo aw qowl faabita oo saxiixun sanadan ah uu noqdo haddii aanu khilaafin aayad qur-aan ah ama xadiid nebi ama ijmaac umadeed ijmaac saxaabo intaa midna haddaanu khilaafin saxaabi kale oo aa saxaabi kalena aan laga soo naqlin qowl qowlkan khilaafsan xagga hubuutkana uu noqdo mid sanadkiisii saxiixayo sugan saddexdaa shardi markuu helo inuu sugnaado sanadkiisu inuu thaabit inuu inuu inuu inuu ansaxo xagga hubuutka iyo ansixidda inuu ansaxo iyo inaanu daliil ka raajixsan khilaafin oo daliil ka raajixsani waa maxay waa aayad qur-aana ama xadiid nebi sala allahu alayh wasalam saxiixo haabita ama ijmac saxaabo ma aragtaad haddaanu intaa midna khilaafin shardi saddexaadna lagu daro oo saxaabi kale oo qowl kale oo saxaabi kale uu leeyahay oo saxaabigan khilaafay aan lahaynin culimadu waxay dhan qowlka saxaabigu hadduu saddexdaa shardi dhammaysto waa xujo qowlu saxaabi saxaabiga qowlkiisu xujatun xujo weeyaan calal asaxi sidaa saxdaa markuu sugnaado maa lam yukhaalif milahu haddaanu saxaabi kaloo khilaafay la haynin haddii laba saxaabi ay masale isku khilaafaan oo midba si u fatwoodo dee labadaa saxaabi midkood qowlkoodu ka kale xujo kumaaha ma aragtaad a ee adilada loo bandhigaya hadduu wax ka raajixsan waa inaanu khilaafin iyadana saxaabi kalena waa inaanu khilaafin wax ka raajixsan waa khilaafin oo maxay ah dee kitaab iyo sunne wa min baabi awlaa ijmac waa hagaag waay marka waa sidaas sheekhu halkan wuxuu kaga warramaya haddaba marka masalada saa u fahanto asal ahaan aqwaasha saxaabadu mawquufaad baa la yidhaha waxaa jira buu ku yidhi sheekhu shay xagga lafdiga mawquuf ka ah laakiin xagga xukunka marfuuc ka ah xagga xukunku maxay ka yihin marfuuc shaygaasi waa saxaabada radi allahu tacaala canhum shay laga soo naqliyey aqwaal laga soo naqliyey oo lafdi ahaan waa marfuuc cafan lafdi ahaan waa mawquuf oo dee waa aqwaashii ama afcaashii saxaabada laakiin xukunka ku jira marka la dhuuxo xukunkeedu waa marfuuc oo waxay la mid tahay xadiiskii marfuucaad marka maxay culimadu u bixiyeen mawquufun lafdan lafdi ahaan waa mawquuf oo saxaabaday ku joogtaa marfuucun xukman xukun ahaanna waxay la xukun tahay axaadiistii marfuucaad waadix qaala imaam ibnu salax raximah llah wuxuu yihi fi kitaabihi culum lxadiid ibnu salax waa shaykh lmuxadisiin soo maha qowlu saxaabi saxaabada qowlka ay yidhaahdaan umirnaa waa nala faray bikada saasaa nala faray aw nahiynaa ama waxaa naloo diiday can kada saasaa naloo diiday min nawci lmarfuuci nawci marfuuc ay ka mid tahay siday uga mid tahay min nawci marfuuci nawci marfuuca ayay ka mid tahay iyo wlmusnadi kii la tiiriyey inda cinda asxaabilxadiis asxaabilxadiiska agtooda xadiiskii marfuuc ahaa ee musnadka ahaa ayay la noocta umirnaa bikada aw nuhiynaa can kada waay waay wa huwa qowl akar ahlicilmi ahlicilmigu siday qabaan weeye lianna mulaqa dalika arintaa arrintaasi sii deynteedu lianna mulaqa dalika hadalkaas sii yansarifu wuxuu u leexanayaa bidaahirihi daahirkiisa wuxuu ugu leexanayaa ilaa man ilayhi lamru walnahyu ciddii xaqa u inay waxna amarto waxna diido oo wahuwa ciddaasina rasuul llaahi allahu alayh wasalam nebi maxamed wey saxaabada rasuulku sal allah alay wasalam haddii inta sanad la sheego la yidhaha saxaabigii hebel la ohan jiray wuxuu yihi umirnaa bikada umirnaa bikada saasaana nafra ya wanuhiinaa can kada saasaana loo diid maxaa laga soo qaaday culidu leh daahir ahaan waa hadal mawquufa ah oo dee saxaabigu leeyahy soo ma culimadu waxaa dhaha laakiin waxa uu la xukun yahay hadalkaasi axaadiistii marfuucahay wuxuu la mid yahay sid sidiyo uu yihi saxaabigu amarana nabiyu sal allahu alayh wasalama kada nahaana nabiyu sal allahu alayh wasalama can kada ma maaragta ayay la tahay waayo cidda saxaabada waxna faraysay waxna u diideysay waa ayo waa ayo waxaana ka mid a ah qawaaciddii aad naxbaa ku barateen in faacilka la xadfi karo lilcilmi bihi ogaalka la ogyahay awgi loo xadfida raxmakallah soo saa kuma idin baran mararka qaarkood oo faacilka la xadfo oo ficilka mabniil majhuul loo bineeyo asbaabaha waxaa ka mid a inuu faacilku yahay maxay macluumun inuu macluum yahay soo maha warso soo maada marka saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam marka le umirna bikada saasaa nala faray yaa saxaabada wax fara yaa wax fara saxaabada radi allahu canhu nabigooda alayh salaau wasalaam idan hadalkaasi xagga lafdiga waa ka mawquuf oo de waa qowl saxaabi laakiin xagga xukunka muxuu ka yahay hadduu ansaxo oo sanadkiisu sugnaado waa marfuucun xukman isaga iyo hadalkii ahaa nahaana nabiyu sal allahu alay wasalam can kada isku mid bay noqoneen miyay suurtagaltay saxaabada nebigu alayh salaatu wasalaam iyagoo u jeeda nebiga cidaan ahayn baa warkaana fartay inay umirna yidhaahdaan oo qariyaan ya may sidaa awgeed ba ahlulcilmiga aarkoodu waxay ku tegeen umirna bikada iyo nuhiina can kada inay tahay axaadiista nabigana aad bay ugu soo arortay soo ma xadiisna hadalkaasi aad bu ugu soo arooray inay marfuuc tahay wahaakadaa saasoo kale u ahaaday qowlu صaxaabi hadalka صaxaabigu uu leeyahay min asunati kada falasaxu sida saxdaay waxa weeyaan anahu isagu inuu yahay musnadun marfuucun inuu hadal musnada u yahay oo marfuuca ah. waa musnadun marfuucun xukman لأن daahira maxaa yeelay sida sida daahir ka muuqata waxa weeye ee xooga badan annahu laa yuriidu bihi inaanu uga jeedin ilaa sunata rasuuli llahi sal l sunadii nabiga mooyaane wamaa yajibu itibaacuhu iyo wixii ay waajibka ahayd in la raaca mooyaane kadalika saasoo kale ayuu ahaaday qowlu anasin radia allahu canhu hadalka anas uu yidhi umira bilaalun bilaal waxaa la faray umira waa maxaa umira ficilkaa maxaa loo gooyey faacilkiisii waa lilcilmi bihi ogaalka la ogaya uu mashhuurka yahay umira bilaalun baa la faray an yashfaca laadaana inuu aadaankii laba ka dhigo wayuutira liqaamata iqaamadina midhmidh ka dhigo wasaa'iru maa jaanasa dalika iyo waxa waxaa lamid ah alfaada alfaada lamidkaa iyaduna waa marfuucun xukun jaanasa ay shaabahahu wey wasaa'iru maa alfaada kale ee jaanasa dalika arrintaa shabahda falaa farqi ma kala laha bayn an yaquula dalika inuu arintaa yidhaahdo saxaabigu fii zamaani rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam waqtigu nebigu noolaa inuu dha umira bilaalun ama umirna ama nuhiina ama min asunati kada in waktiga uu saxaabigu leeyah waqtigu nebigu noolaa ay tahay aw bacdahu ama waqtigu nebigu sal alla alay waslam dhintay kadib inay tahay farqi ma kala laha waa isku xukun yani hadalkii ibnu salaax wuu dhammaaday bikhtisaarin yasiir qultu waxaan idhi ui wamilu waxa la mida sheekhu wuxuu ihi qultu waxaan idhi wamilu waxaa la mida oo kuwa xukmu rafciga ale waxaa la mid a an yaquula saxaabiyu saxaabigu inu hahdo kunaa nafcalu kada wakada waxaanu samayn jirnay sidaas ayaanu samayn jirnay axdigii rasuulkaanu saa samayn jirnay ama aanu qaydin ba kunaa nafcalu kada sawaan qayadow ama ha ku qaydo bizamaani nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waqtigiisa ha ku qaydo ya sawaan qayadahu bizamani nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waqtigiisa ha ku qaydo aw lam yafcal ama yaama ku qaydinbe ka qowli jaabir bni cabdillahi weeyaan radia allahu canhu kamaa fi buhaari sida bukhaari ku taallo uu yidhi kunaa waxaan ahayn idaa sacidnaa markaanu meel sara fuullo kabarnaa waan takbiiran jirnay waidaa nazalnaa markaanu meel hoobada ku degnana sabaxnaa subxaana allahi baan odhan jirnay markaanu meel kore fuullo oo aanu meel sare fananayno meel dhulka ka sarrayso buur oo kalea markaanu fananayno waanu takbiiran jirna allahu akbar baanu odhan jirnay macnaheedu waa maxay yani nebiga sala allah alay slam wati sunnadiisii bay ka mid ahayd iyo hadyigaanu nabiguna baray ayay ka mid ahay marka qofku meel sare fuulo inuu takbiirto macnaheedu waa maxay si aanu qofku bilig isugu odhan aanu markuu meel sare fuulo dayagamaad iyo raaco diyaarada fuula aanu is odhanno wallaahi cid kaa khatarsanimo ma jirto ayaa ayaa sunnada waxaa la xasuusiyey dee inuu ilaahay jala wacalaa waaa waxa la ashqaraartay ya in nicamka rabbigaa uu bixiyeena ku siiye ka wen yahay rabbigaana ka wen yahay allahu akbar marka alla lagu xasuusinaya wa anta can innaas can ilkhalqi waa hagaag waxaa kaloo lagu lagu xasuusinaya marka aad meel hoobada ku degtana dee inaad waxa weeyaan ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa inaad mar walba ku koray meesha salaad fushina ku furayso meesha hoosaad u degtana ku degayso markaa ilaa markaana way tasbiixsan jireen saxaabada marka marka la yidhi kunaa nafcalu kada cala rasuuli illahi ama ku qaydi ama yaanu ku qaydin iyaduna saxaabigu hadduu sidaa yidhaahdo xukmu rafci bay leedahay idan maxaa meesha ka soo baxay xadiiskii mawquufka labuu qaybsamay mawquufun xaqiiqatan xadiis mawquuf ah oo aan xukmi rafci lahayn oo aqwaashii saxaabada iyo afcaashoodiia iyo xadiis mawquufun lafdan marfuucun xukman oo xagga xukunka axaadiistii marfuucaadka la xukuna oo kuwa aynu sheegnay ka mid ah, min asunati kada iyo umirna bikada nuhiyna can kada umanfiraalun kada kuna nafcalu cala hadi rasuuli lahi sal l sl kada iyo kuwa lamidka ah qala xaafid ibn xajar raxima llah fi nusati nadr wa min almarfuuci xukman laa tasrixan an yaqula aصaxaabiyu aladi lam yakud can اlisraa'ilaati ma la majaala lilijtihaadi fih wala lahu tacaluq bibayani lugatin aw sharxi qariibin kalihbaari can اlumuuri اlghaybiyati min badi اlkhalqi waahbaari اlanbiyaai aw ilaatiyati kalmalaaximi walfitani waaxwaali اlqiyamati waxwaali ywmi اlqiyamati wakada alihbaari cama yaxsulu bificlihi hawaabun maksuusun aw ciqaabun maksuus marka halkana xaafid ibn xajar wuxuu ka sheegayaa xaalad kale ama suuro kale oo iyaduna min axkaami min suwar marfuuci xukman ah oo waa maxay waa in saxaabi lagu yaqaano saxaabi a lagu yaqaano inaanu reer bani israaiil kutubtoodii akrin waxbana ka qaadanin inuu xukun sheego aanan ijtihaad ka furnayn maxaan kugu iri saxaabi aan lagu aqoon reer bani israaiil inuu wax ka qaato ayaa wuxuu sheegay ama kutuba bani israaiil inuu akrin jiray aan lagu aqoon ayaa wuxuu sheegay xukun aan ijtihaad ka furnayn ficil buu arkay markaasuu ficilkaasi hawaabkaasaa laga helayaa ama ficilkaasi ciqaabkaasaa laga helaya ama ficilkaasi waa macsiyo ama ficilkaasi waa waxa weeyaan waa qurbo ilaahay jala wacala loogu dhowaado ama wuxuu sheegay wax qeyb oo malaaigta ku saabsan ama ilaahay ku saabsan ama qiyaamaha iyo waxyaaba dhici doona ku saabsan ayuu sheegay waxaan ijtihaad ka furnayn buu ka hadlay saxaabiga saxaabigana laguma yaqaano inuu reer bani israil wax ka qaato labadaa qeyd marka la helo saxaabigaasi wuxuu sheegayna waxay isaguna noqonaysaan min suwari almarfuuci xukman marka berribaynu intaa hadhay dhamaystiri subxaanaka allah bixamdik la ilah illa anta astafiruka atuub ilay